الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaynu soo tilmaanay shalay su-aalada degdega insha allah su-aaluhuna dhexdiisana ku soconaya ayib labadii daliil hadii labada mid waliba u noqdo khaas maxaa la yeelaya tacaarudna uu ka dhex dhabo laba daliiloo khaasa tacaarud baa ka dhex dhacay aa lagu xalinaya koow waa la jamcinaya haye waxaa lagu xajinayaa naasikh iyo mansuuq haddii taariikhda la ogaado waxaa ku xiga in la kala labada mid la xoojiyo waxyaabo kale lagu xoojiyo ama daliil kale ama ama ayib haddii labada mid waliba dhinacna caamka noqdo dhinacna khaaska kalena uu la mid yahay maa la samaynaya ya walasoo dooranaya lacagii laga soo geynaya ya waaye tusaale labada mid waliba waa caam dhinacna waa ka khaas kalena waa caam dhinacna waa ka khaas anu ku xalina mid walba caamkiisa ayaa khaaska kale lagu khasisayaa tan caamkiisana ta kale khaaskiisa ayaa lagu khasisaya lakin ciyaarta intaa ku dhamaan mayso aishu intaa ku dhamaan mayso sababteeda tusaale markaan tusaaleynayay ogaa ala taagtaagay oo la fahmaan xaalad waxaa imanaysa labadoodu kala jiidanaya isku qabanaya mid waliba khaaskiisa waa qaadanaya waa sax laakiin wuxuu qaadanayaa inta aayadda kale aana isugu imin ka waliba gaar buu leeyahay uu qaadanaya kana gaar buu leeyahay uu qaadanaya mid walba khaaskiisa la siinaya waa sidaas laakiin waxaa soo haraysa xaalad kanna uu soo gelaya caamkiisa kanna uu soo gelaya caamkiisa taasaa waxaa loo baahan yahay dumarka yaa la dili xadiid kalena wuxuu sheegayaa ka diinta bedela hala dilo waayo laakiin muxuu khaas u yahay taas cid walba waa haysa laakiin inta ka dambaysa weeye waxa la doonaya xadiidkan tilmaamaya dumarka yaa la dili dumarku khaas ku yahay soma ayib xadiidkan kalena oo khaas ku yahay ninkii diinta bedelay soma ama qofkii diinta bedelay ma dhihi diinta in la bedelo khaas ku yahay marka labada caam mid diinta bedela dila facama maxaa gelaya kii diinta bedelay murtadka ah xadiidkana wuxuu leeyahay gabadh kasta oo gaalada yaa la dili gabarh gaala lama dilay qof kastoo diinta badala dila hadduu nin noqdo kaasaan kaalulay sooma gabadha gaalada ah ee aan diinta badelin xadiiskaasaa gaalulay sooma laakiin labada caan maxay isugu imanayaan ya markay kala jiidanayaan waa arkay labada xadiis u sheegda isu واحد زائد واحد وما هذا إنه هذا الشيء هذا السوق اسمه حاجة صباحية حديث محول يا هاي حديث محول إيه قفك الدين كبدلها كلام محول إيه قفت الدمر يا الدين صمّا hadduu qof diinta bedelo soo galay xadiiska sooma diinta bedlamaal baa soo muslim xadiidkanina wuxuu leeyahay dumarka gaalada ah yaan la dili marka dumarnimada kanay soo gashay dumarka yaan la dili diin bedelaadna kanay soo gashay oo halkaan idinku lahaa labadii khaas baa la isu geynay sumayna xadiis qofka diinta badala dila buu sheegay midna dumarka ayaa la dili qofka diinta badela ee aan dumar ahayn murakama taagna qofka dumara ee aan diinta bedelinna waxaweye lama dilayo qofka diinta badela ee aan dumar ahayn ee ragana waa la dilaya qofka diinta bedelay badala diinahu faqtuluuhu soo gala dumar buu noqday naha can qatli nisaa'i wasubyaan dumarka lama dilayuu soo gala xaaladaasaa laysu qabanaya marka waxay u baahan tahay xaaladaasi in la kalaaba xanafiyadu waxay qaateen inaan la dilay jumhuurtuna waxay qaateen man badala la dilay qol waxbay eegeen macnayan bay eegeen waa unbay la dilay aa waa muhim masaail badan oo fiqiina waa ku dhismaya alakhbaar waama alakhbaaru akhbaartii falkhabaru khabar maa kii weeye yadkhuluhu uu galay asidqu iyo walkadib oo ka noqonaya run beenna noqonay yani khabarka lagu calaamadinaya waa ka ay suuragal tahay inuu run noqdo beenan ka waxaa la yidhaahdaa khabar baa la waxaa ku baxay ishaali si aan kugu idhaahda qoom istaag baan run yuu odhanaya qofku waa beenta ama waa runta ma odhan waan istaagayaa iyo ma istaagaya u taalla run baad sheegtay been baad sheegtay ma taalo waayo wax dhacay ka hadli maayo wax mustaqbalu ka hadlay laakiin haddii la yidhaahdo qaama zayd waar ninkii zayd baa istaagay aqbalaya run iyo been ma aqbalaya waa aqbalaya qofku wuxuu odhanaya haa waa istaaga runta maya isagoo kaa fadhiya ma istaagin sabarkaasaa markaynu sidaa leenahay waa lidaatihi laf ahaantiisa khabarnimo markaynu eeg asal ahaantiisa wailaa masaladana horeynu usoo tilmaano hadii la eego waxyaabo kale waxa suuragala isagoo khabara in la yidhaahdo laa yaxtamilu ila sidqa isagoo khabara in la yidhaahdo laa yaxtamilu ila alkadib abarullah wa khabaru rasuuli baasta inuu sheegayaan sidqiyo kadib inuu aqbalay wana astaqu min allahi xadiida iyo sidqi waxaan ahayn ma noqon sabarka ilaah iyo rasuulkiisa inoo sheegaan baarta inooga warramaan ummadihii hore waxaasaa ku dhacay iyo waxyaaba akhbaarta laga qisoonay sidqi mooyaane wax kale maaas khabarnimadaba ka baxaya waayo wuxuu sidqi keliya u aqbalay oo aanu kadib u aqbalin meesha wax kala ku jiro waa khabar alluwi ilaahayna been ma suurto waa khabarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam beentu waxaa kaloo iyaduna imanaysa an yaxtamila alkadiba faqad war nin baa yimi hadda way dhacdaa marka qaar markay khafiifaan markiiba waxay ku dhufanayaan waa lai waxyoodo nebi baana ninka hadda soo baxaya odhanaya nebi nebi maxamed ka dambeeye baana yaxtamilu sidqa walkadib khabar buu sheegay ana nabiyun bacda muxamedin sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ii soo diray ummaddan hadda joogta خبر مريم جماعة وخبر يحتمل الصدق والكذب على رمي على رمي يحتمل الكذب فقط وبين صدقي ما احتمالي صدقي ما intaa aynu tusaalaynayba waxaa la isku yidhaahdaa mustaxiil laakiin waa mustaxiil ligayri lamida mustaxiili daati mustaxiili daati waa maxay ninkaa wuxuu yidhi ninkii ismaaciil ma dhintay baa lii wuxuu yidhi mana dhiman mana nool ama wuxuu yidhi huwa xayun wa mayit uuna dhintay uuna nooli suuragal ba labaduba qofka ina hadda ku kulanto waxaynu ahaynaa u dhintay iyo u nooliyey udhexeeya mara gaadhiga halkaa taagan baa la weydiiyey u socdaa mise waa taagan yahay wuxuu una socdaa una taagan yahay markaad maqasho waxaad oranaysa waa been suuragal maa inuu ha socdo iyo inuu taageen suuragal ma marka waa mustaxiil lidaatihi suuragal ma ninkii nebinimada sheegtay iyadu waa mustaxiil ligayri ligayri maxaan uga jeednaa cilmi ahaan baynu ku haynaa in nebi maxamed dabadi inaanu soo baxay cilmi baynu ku haynaa inaanay suurtoobayn laakiin laba mida ah hadda waxaanaynu arkayna gaari taagan iyo gaari dhaqaaqan ah. waa mida kaas waa lidaati oo waxaynu fahmi karnaba kana caqligaa sheegaya inaanu suuragal ahayn kana aqoonteenaa sheegaysa inaanu suuragal ahayn laakiin caqligu ma diidi caqligu miyuu diidaya nabi maxamed dabadi in ilaahay uu soo saari karo nabi caqligu diidi saxiil ma odhanayo laakiin waxyigaa inoo sheegay inaanay dhacay ayaa inoo sheegay inaan yahay waxaa la mida ah akhbaarta alle iyo rasuulkiisa cilmi ku haynaa run mooyaane wax kale inaanay noqon karin marka labada mustaxiil ama lidaatihi ha noqdo sheega caqligu garanay inaanu dhacay ama aqoonteenu ay sheegayso inaanu dhacay labadaas waxaa laga yaabaa iyagoo akhbaara inuu sidqi noqdo ama kadib keliya inuu noqdo واي والخبر خبر ينقسم وحقوق يقسم إلى أحد أحد ومتواتر متواتر المتواتر متواتر ما في يوجب واجبنا يا العلم يقين وهو سوي تواتر وهي توحى لقيحية يقول رسول الشيء المتواتر المتواتر ومرعي هذه اللقيحة وإن إلى ما رواه وكي أي صوريا جماعة التواتر نوى شيء لفتيس لكن اللقيحة أن يروي جماعة هو حين يصور فالرفاء النايم التواتر وترسوك للشيء الخاص محبوه وكي خاص التخصيص ما waa ficil waa ficil almubayan waa kii la albayaanna waa caddaynta lafteeda marka shiikhu mutawaatir buu inoo sheegay oo ah kii ay ku xaqiiqowday tawaatur laakiin sayxidda markuu sheegayey tawaatur buu qeexay falmutawaatiru khabarka mutawaatirkaahi huwa isagu يوجب العلم كعلم واجبين يوي وهو يسوي أن يروي وهو أي تواتر لفتيس أن يروي وإن يوريان جماعة الكوح لا يقع آن دعي التواطؤ إن يكون الشيان ويسكوا فقان على الكذب بان عن مثلهم وإبقود أنا يكورنيان وهكذا وصير الله سوى ilaa an yantahiya ilaa uu ku dhammaanayo ila almukhbari canhu kii laga warramayay fayakuunu waa ahaanaya fi lasli asalka halka ugu dambaysa can mushaahadatin wax la arkay aw samaacin la maqlay laa can ijtihaadin ijtihaadku dhammaan tawaatir waxaa la yahaa wixii shuruuda laga helay horta waa inay jamac yihiin dad badan waa inay yihiin kow laba tuxiilu alcaadatu tawaafaqahum cala alkadib caadadu waxay mustaxiil ka dhigaysaa dadkaasi inay been isku waafaqaan shardi kale loo baahan yahay can midlihim hadday dad kale ka warinayaanna waa inay sidaas kale noqdaan wayakuunu intihaau khabarihim alxis warkooduna waa inuu ku dhammaadaa waanu aragnay waanu maqlaynay waaanu la dhaminay waxtoose waynu ee aanu ku dhammaan waxa la igu yiri iyo waxa ii muuqatay iyo waxaan fahmay waxa ii baxay san waynu noqdaa waxaan arkay maqlay wadee waynu noqdaa shuruudda way leedahay shardigood muxuu ah sanaaca way leeyihiin shardiga labaad caadaduna mustaxiil ka dhigayso caadadu boqolada mustaxiil ka dhigayso waxaa laga yaabaa shan qof inay caadadu mustaxiil ka dhigto waxaa laga yaabaa labaatan qof caadadu mustaxiil inay ka dhigi san meele dhowdhow ka yimid hadday war inoo sheegaan is odhan mayno shantani maqaaxadana ka soo ya ma labaatan kale halkanay wada joogo laga yaabaa iyagoo badan caadaduna mustaxiil ka dhigi iyagoo koobanna inay cadadu mustaxil ka cadooyinkaa leeyihi iyo waqaaicda iyo waxa ku xeeran ayaa leeyihi waamafilaya tusaalayan ninkii hebel baa guursanaya mid baa khabarkaa inoo sheegay mid kale muxuu inoo keenay jaar baanoo waxaan maqlaya guriga iyo digta iyo dintaa laga hayo kale wuxuu gaariga iyo sharaxamana kale wuxuu hooyadii oon bacadlaha ku arko hurdo iyo fadhi raasha ka hor iibinaysa shan qof lix qof baa ah kugu filan soo maaha waxaa kaaga soo baxaya hawshaas inay hubaal tahay inay hubaal tahay hebel baa dhintay baa lagu hooyadii iyo bararoo sanarka xaafadii oo lagu urursan yaha mid kale sheegay mid kale wuxuu sheegay ninkii inaanu jaamacaddii iman mid kale wuxuu sheegay waxyaaba badan baa la sheegay waxaas maxay isugu biya shubanaya ninkaasi inuu soo laa yacmur inaa dheeraya taa waxaa la yidhahdaa mutawaatir baa leed sareyaashiisu way iska badan yihiin man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar labadii bayda maxaa ahay dhacaanka mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lillahi baytan waxtasab ah. ru'yat shafaacatu walxawru والحوض ومسح خفين وهذه بعض المسح على الخفين أحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة أحاديث الشفاعة أحاديث الحوض يوم حديث من كذب علي متعمدا هي حديث لم يتكون متواتر فيما الطرق أي مستحيل تهي إلا يلاهدو حوية بين أما صورة ولا أحد أحد وهو يسوى الذي كي يوجب واجب يا العمل إلا عمل فرض هذا أنصحه صحيح ولا ولا يوجب أن واجبني العلم أي اليقين قطع أن واجبني لاحتمال الخطأ فيه وهي واحد صورة جرى إلا خلطه أحد ومحي وما لم يتواتر hadduu mutawaatir noqon waayo shuruudii tawaaturka haddii laga waayo axaad buu noqonaya mid baa soo wariyey laba shan laakiin warkoodu aanu gaarin tuxiilu lcaada tawadahum cala alkadib waa axaad isaga laftiisa sii kala xoog badan laakiin hadda sheikhu wuxuu yidhi haddii uu sugnaado dabcan dee axaad waxa jiraan sugnayn daciifa laakiin hadduu sugnaado waxa weeye سناده وحوي هو واجبين يا وعمل فرض كحديث البخاري أو مسلم alxadiid asaxiix fi sunan iyo waxyaabaha lamidka sababta waa maxay sababta waxay tahay waxa suuragala dadkaasi qofkaasi tawaaturka aan gaadhin inuu ku khaldamo xadiid ama khalad fahmo ama isku dabagadido wax jima islaamkaasi mar hadduu jiro yaqiintiiba meesha ka baxa laakiin mar hadduu sugan yahay waa tisciin filmiya sharcigana waa lagu camal falaa laakiin hubaashii ahayd boqolkiiba boqol ayaa meesha ka baxa ixtimaalkana waxaa la yidhaahdaa ixtimaal caqliya baa la yidhahdaa lidaalika culimmada qaar waxay leeyihin xadiidku hadduu saxiix noqdo welibana saxiixa uu ka gaadho mutawaatir maaha laakiin masalan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa ama asaaniid badan buu leeyahay laakiin mutawaatir ma gaadho siyaabo xoojinaya ayaa la helay ama ragga soo warinaya waa rag culculus imaam maalik iyo imaam shaafici iyo axmed ibnu xambal maaliku عن نافع عن سيدي وزيد مال الشافعي فأحمد أحمد بن حنبل باوريني wuxuu ka warinayaa imaam shaafici shaaficina imaamu maalik imaam maalikna naafic naaficna ibnu cumar ibnu cumarna nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sanad weyn dad badan maaha faa'iideynayaa dabqibuu saasoo kale shuruudda haddii la helo dabqibuu faa'iideynayaa bukhaarii muslim baa isku waafaqay labada mid waliba boqol axaadiis مسلم ما يسوافق هذا من ولي منان أحاديث وقلالكم بو انت كصوحش وإنما وضعت ما أجمعوا عليه الصح الصحيح بين دورتين سيدي غلطة مرة ديس كسي وافقانا سمين ولي قالوا الدذالي حديثة إسلقات إنه توسيح وقلنا آه وسط القول حديث الآحاد والعمل marka lagu camal falayo u kala qaadi mayno caqiido iyo axkaam u waa loogu camal falayaa kitaab alcibaadaat alaadaab iyo abwaabta kalena waa loogu camal falaya saas wahayr wuxuu qaybsamayaa ilaa qismayni laba qaybood mursalin mid mursala iyo wa musnadin mid musnada falmusnadu musnadku maakii weeye itasala uu xidhiiday isnaaduhu isnaadkiisu wlmursaluna maakii weeye lam yatasil aanu xidhiidhin isnaaduhu isnaadkiisu qofka wuxuu ku tilmaamaya axaadku wuxuu u qaybsamaa mursal iyo musnad oo mutawaatirka laftiisu miyaana u qaybsamay ya mutawaatirka miyaana u qaybsamay ya mursal iyo musnad mid sanadkiisu xidhiyo midaanu xidhin shuruudii iska daayay ninka soo warinaya inuu caadli noqdo shardiga cadli kasii gudub inuu xitaa muslim noqdo faasiqa shardiga gaal waayo wuxuu mutawaatir ku noqday waa maxay waxyaabahaynu soo sheegay dad aada u badan oo dadka markaynu eegna axwaashooda mustaxiil ay tahay inay been sheegayaan ayada ku aqrinay sooma gaal iyo muslim taa waa ku sameey gaal iyo muslim tawaaturku waa noocaas aaxaadku u qaybsamaya mursal iyo musnad mursal iyo musnad mursal waxaa la yidhaahdaa waa kay musnad waxaa la yidhaahdaa ma tasala isnaadkiisu waa أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول راجح بالوصف راجح بالوصف حكى بكر يسمى في خميس bayquniya muxuu yidhi ya والمسند المتصل الإسناد حتى من راويه حتى المصطفى ولم يدرك nuskatu waa ka mutasilka ah ilaa nebiga laga gaadhay alayhi salaatu wasalaam marka laba shay u wataa inuu yahay mutasil alisnaad iyo inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam gaadhsiisan yahay hadduu saxaabiga ku joogo mawquuf yahay sanadkiisu uu xidhiidho musnad maaha haddii nebiga loo rafciyo sanadkiisu aanu xidhiidhinna musnad maaha المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل الثالث صدح قول بكتب اشترط الخطيب رفع الصاحب لكن وقت قال وحي إلى وأنا سند كيسو حيلو كلي قال وحي إلى المية مسند وإن نبغى الله رفعيه ما حيلام يا الحدود لكن صوابه وكسرت كيس حلول النبي أنا تقاسية سيدة صاحب صاحب البيقونية والشيء شيخ وحد ما اتصل إسناده كإسناد كيس حلولوي لا نبي قال عليه الصلاة والسلام أي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسند بالغ مرسل كنا وما لم يتصل إسناده مرسل كلفتيس صدح قول بكتر إذا واكن marka usuuliyiintu ay isticmaalaan almursal ma nqaطaca isnaaduhu ayan kana dalika alinqiطaac maa lam yattasil isnaadu waa ka isnaadkiisu aanu xidhiidhin taasa waxaa la yidhahdaa mursal baadil laakiin muxadisiintu waxay leeyihiin مرسل وحل إلى هذا ما رواه التابعي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضافه ila nabiyi sal allahu alayh wasalam taabicigu inuu yidhaahdo nebigu waxaw ma sameey mana soo gaaro qaar waxay yidhaahdeen taabici oo dhan maahe waa taabiciga weyn taabiciga weyn kibaaru taabiciin saciid ibnu musayib iyo ragga la midka ah kuwaasuna waxay yidhaahdaan nebigaa yidhi ama sameeyey ayaa waxaa saddexdaba hal bayt baa ku jamciyey almursal marfuucu taabici aw bikibarin aw sakti raawin qad xakam almursal waxaa la yidhaahdaa almarfuucu taabici taabicigu wuxuu u rafciyey nabiga calayhi salaatu wasalam aw bikibar taabicigii weynaa wuxuu nabiga u rafciyey solooma aw sakti raawin ku doonahna raawi inuu ka dhaco sanadka saddexdaa qow ayay leeyihin marka mutaqadimiintii hore kana isticmaali jiray usuuliyiintu ay isticmaala mursal in la yidhaahdo maa lam yattasil sanadkiis waa mursal qawlatu gayri man saaxib قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي مرسل واحد إلى هذا أن صحابي أهين أسوق عليه تابعي تابع تابعي كوي كدنبري inuu yidhaahdo nabigaa yidhi ama sameeyey ama mursal bari wamaa lam yatasil muxadisiinta aftoodana waa waxa taabicigu u nisbeeyo ama saweyne saddexdii qowl buu iska tilmaamay fain kaana haddii uu yahay min maraasiili hayri saxaaba saxaabada wixii aan ahayn falaysa bixujatin xujo ma aha ila maraasiila saciid ibni musayib mooyaane fainaha iyadu futishat waa la baaray fawijidat waxaa la helay masaanideeda xidhiidhsan tahay ma la mursalka mursalka ma la daliishanaya wuxuu yidhi hadduu yahay mursal saxaabi mursal saxaabi maxaa looga jeeda saxaabigii nebiga wuxuu ka warinaya waxaanu soo gaadhin saxaabigan madiinuu ku dhashay wuxuuna ka sheekaynayaa dacdooyin nebiga ku dhacay calayhi salaatu wasalaam maka caaisha radi allahu tacaala canha markay ka hadlaysay bad-ul waxyi may soo gashay saxaabo badan oo lamid cabdullahi ah. ibnu cabbaas xadiis badana uu warinayo inuu gaaray laakiin saxaabi waa la aqbalay la yidhaahdaa mursan asaxaabi isagoo aan soo gaarin mar hadduu saxaabi yahay waa laga aqbalay shiikhu wuxuu yidhi maraasiisha aan saxaabada ahayn taabiciinta iyo dadkii ka hooseeyey taabicu taabiciin iyaga lama daliishado sida imaamu shaafici uu qabo iyo muxadisiintu ay qabaan saddexda madahab ee kale imaamu axmed riwaayadiisa caankaa ah, imaam maalik abu xaniifa iyo waxay leeyihin waa la daliishaday waa la xujaysaday qowlka shaaficibaa xoog badan waana qowlka muxadiiinta waxaa laakiin laga soo reeba cinda shaaficiya ilaa maraasiila saciid ibn lmusayib musayab iyo musayib labaduba ku banaanta laakiin waxaa fiican in musayib la yidhaahdo iyada la hoos maro ilaa maraasiila saciid ibn lmusayib maxaa looga soo reeba waa min kibaari taabiciin mar labaad imaamu shaafici waa baar wuxuu soo ogaaday inta badan soddogii soddogii kuma abu hurayra soddogii inta badan uu ka warinay axaadiista uu mufsalka ka dhigay ayaa la soo ogaaday sababo badan oo imaamu shaafici u muuqday ayaa wuxuu odhanaya wa irsaalu saciid bni musayib cindana xasan mursalka saacid ibn musayib agta iyada waa la aqbalay soo dhaweyn shaaficiyadu waxay isweydiiyeen ma maraasiisha saciid ibn musayib oo taabiciya si gaara ah. imaamku u soo dhaweeyey ise isaga iyo wixii la mid ah. sama kala duwana si barayfada isaga gaar ugu tahay وارسال سعيد بن المسيب عندنا نساء يحيي لها للتلمانيس إمام الشافعي مكو سعيد بن المسيب كسر حرانية التابعين أوليها المرسل كيسا وانا أقبليها نوس كتش على هذا مسا تلمامو فاك تلمامو تلمامي هدي التابعي كلا لغاها له سوين اسكو حكم لغاية ما shaaficiyada qaar waxay leeyihiin waa lidaatihi qaarna waxay leeyihiin maye haddii la helo waa la aqbalaya hadduu yahay min kibaari taabiciin haddii wax ka yaabo kale lagu xoojiyo hadduu yahay marka la baadho irsaalkiisa annahu laa yursilu ilaa can hiqa dadkuu xadfaya ka tegaya inta badan waa hiqo waxyaaba haddii la ogaado waa la aqbalaya sidaasaan raajixa sida muxaqiqiintu ay ku socday ilaa marasiila saciid ibni musayib iyo wanaxwihi waad u niyoonays ha ku daran iyo wanaxwihi cidda la midka ah ee tilmaamahaasoo kale laga helay iyada la aqbalaya walcancanatu cancanadii tadkhulu waa cala lisnaadi isnaadkay gashaa sanadka waxaa gala wax can la yidhaah cantuna waxaa si gaara loogu sheegaya waxay aqbalaysaa itisaal inuu xidhiiro iyo inqiaac labadaba oo marka la yidhaahdo fulaan can fulaan fulaan xadaanaa fulaan ma odhan warkuu cadi fulaan samictu fulaanna ma odhan laakiin wuxuu ihi fulaan can fulaan inuu la kulmay oo ka maqlay iyo inaanuu la kulmin oo aanu ka maqal labadaba waa ixtimaalaya marka shiikhu si gaara ah buu sheegay cancanadu isu adkay gashaa xukunkeedu waa maxay xukunkeedu nin gacanta isticmaala hadduu yahay mudalisna la aqbali maayo nin wax qariya hadduu yahay hadduu yahay inaan tadliis samaynna cantiisa waa la aqbalay waa la aqbalay marka shiikhu de mustalax ka hadli maaye uu ku ishaaraya cancanadana ha u daymalaanu si gaarabaad ah isaga eegaysa anaha la isticmaal khilaaf baa ku jira laakiin falasufada intaasaynu ku dhaafana anta sideedaba waa munqaic waa muttasil haddii liqaadu sugnaado haddii waxa weeye mucaasaro la helo hadal badan baa ku jira kutub badan baa laga helaya walcancanatu cancanadii tadkhulu waa gashaa cala isnaadi isnaadka ayay gashaa waidaa qaraa shaykhu shiikhu haddii uu isagu akriyo xadiidkii oo ardaygii u dhegaysanay yajuusu waxaa u bannaan liraawi an yaquula inuu dhahdo xadaanii oo akhbaranii labadaba u isticmaali karaa siikhii uu ka maqlay samictu waa odhanayaa oo waa uu maqlayay xadaanii akhbaranii intaba waa odhanay wain qara'a huwa ardaygu hadduu ku dul akriyo cala shaykh shiikh fayaquulu wuxuu odhanayaa akhbaranii oo keliya oo mustalaxaan baa sidaa loo isticmaala macallinka marka qur-aanka uga baxay maxaan isticmaalna casharka inaad ka baxday goorma la markaad macallinka ka maqashay mise markuu kaa maqlo markuu isagu kaa maqlo alcardu baa layidhahdaa baad u bandhigaysa dabeedna wuxuu odhanayaa waa sax xadiidkuna saas kale ah ardaygii baa u imanaya shiikha bilaabaya xadaanaa fulaan qaala xadaanaa fulaan sidaas in kaga warinaya shiikha arday uu ku akriyo shiikhu dhegeysanayo aweeye wuxuu odhanaya akhbaranii walaa yaquulu odhan maayo xadaanii odhan maayo xadaanii wuxuu odhanayaa hadduu qaydo hadduu idhaahdo xadaanii qiraa'atan calay waa loo geli laakiin xadaanii oo keli ah waa la diiday culamada qaarna way ogon yihiin laakiin sheikhu diidmada ayuu qaatay waa qowl jira muxadidiinta agtooda wain ajaazahu shaykhu shiikhu hadduu ijaazay min gayri qiraa'atin iyadoo labadii qiraa'aba tii shiikha iyo tii ardaygaba aan lahay ayuu fasax siiyey sayaquulu wuxuu odhanayaa araawi ajaazanii waa loo ogoliyay waana asalka wey ajaazanii ajaazanii lafdigaasu isticmaalay ama aw akhbaranii ijaazatan akhbaranii keliyana markaa lama ogo wuxuu odhanaya akhbaranii ijaazatan xadatanina hadalkeeda ba iska day eh, ijaazadu waa maxay alijaazatu waa alidnu fi riwaaya xadiidka shiikha inaad ka warisay inuu fasir hadalka qaabsiin shuruuday leedahay shuruudaha haddii la helo waa la xujaysanaya dawaabid eh, bay leedahay kida lagu faahfaahaya insha allahu tacaala laakiin ijaazada waa inuu shiiku yidhaahdo ajaztu laka aduu kula hadlay ama ajaztu lakum intiinan meesha fadhida ama ajaztu lakunna damaha xagga dama fadhiya أن ترضوا عني صحيح مسلم أو كتابي فلان أو حديث إنما الأعمال بالنيات صححة كسيني حديثي كمان نقل أدوغنا كما كما كما الأخرين فإن هذا حديث كيبا بارنا إيسا وصفي خبل إجازيي سند كي سيلة دونا كتبتي سيبا راتسنا إيسا فإنه حضرون إيسا حدثني فلان إجازة akhbaranii fulan ijaazatan aw ajaazanii bikada dabeedna sanadkiisii ayaad ku taxaysa kaana ijaaza la baabu lqiyaas malaadiqi maadina ya waxaan idhi ayb baabu lqiyaas qiyaaska baabkiisa usuulu fiqiga markaynu soo qeexayna maxaan ku soo qeexnay اصطلاحا يا أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد يصلح الغنية وكيفية الاستفادة وامس وحال المستفيد حال المستفيد هذا ما سجل هذا واكي kayfiyat alistifaad amsa xaal mustafiid umuladu si fiican baa idinla qarxa aladila alijmaaliya buu ka mid yahay qiyaasu soo daliil ma alkitaab wasunna walijmaac waesh walqiyaas marka aladila alijmaaliya buu ka mid yahay kayfiyat alistifaadana shaqa ku male xaal mustafiidna shaqa ku male mar dambe iska ilaaliya soo ay aaminteeno waxaa sheekhu labada idin kala doorasiya un kala doorta maskaxdooda shaqaysa wey waay ama alqiyaasu qiyaaskii fahuwa isagu radd lfarci farc in loo celiyo wey ila alasli asal in loo celiyo bicilatin bisababi cilatin cilo darteedna loogu celiyo tajmacuhumaa asalka iyo farca kulminaysa bilxukmi xukumna loogu celiyo taasaa waxaa la yidhaahdaa qiyaas baa la yidhahda qiyaasku waa maxay asal baa meel inoo yaalla asalkaasi wuxuu leeyahay xukun xalaal ama xaaraan sababta xaaraan ama xalaal looga dhigayna way caddahay waxaa la helay shay faraca faracaasaynu haleeshiinayna laakiin faraca waa in laga helaa maxay ciladii sababtii asalka loo xalaaleeyey ama loo xaaraantinimeeyey haddaynu shaygaa kale faraca noqonaya inu ka helno isku xukun baynu siin isku xukun ayaynu siinay haddaynu si kale usoo dhaweyno ilxaaqu farcin biaslin bicillatin fii xukm ilxaaqu farcin biaslin bicilatin ay bisababi cilatin fii xukmina lagu haleeshiina ilxaaqu farci farac baa la haleeshiinayaa biaslin asal baa la haleeshiinayaa bicilatin bisababi cilatin baa lagu haleeshiinaya fii xukmin xukm baa lagu haleeshiinaya waadax sooma taasa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa qiyaas baa le tusaalayaashoona iman doona wahuwa isagu yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood qiyaasu ilaa qiyaasi cilatin wa qiyaasi dilaalatin wa qiyaasi shabahin saddexdaasuu qaybsama intaynaan tusaalayaasha kale u gelin tusaale guud aynu nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ka hadlayay xaalkii bisabr nabigu inahaa min atawaafiina calaykum wawaafaat inaha laysat binajas inaha min atawaafiina calaykum wawaafaat fii shani lhirm saanka bisada laga hadla xukunka bisada la siiye waa maxay laysat binajas cagsigeed waa maxay nijaasa maaha maxaa ku lida waa aahir marka bisadii waa aahir baa وطاهر بالي وطاهر مع إلا سوى حكم يا waa xukm ciladiina maxaa laga dhigay ciladay daahirka u noqonaysa inaha maxaa yeelay iyadu min atawaafiin waa idinku dawaafta waa idinku dhex jirta marka mar hadday idinku dhex jirto markastay soo gasho meeshay taabataba hal lama idhaa hadii la yidhaha soo dhibaato maha waa culays wey dadka loo fududayni wama jacala calaykum fi diini min xaraj idan bisadda xukunkeedu waa daahir weyn cilada daahir looga dhigay waa maxay waa inaynugu dawaafto waa inaynugu dawaafto marka bisaddu waa asaro naskaa sheegay xukunkeeduna waa maxay waa tahaara wey cilada ciladuna tahaarada keenta waa dawaaf inta waa fahamtay soo maa waxaynu isweydiinay alfa'ar jiirkii baa la isweydiiyey dhibkamaan ugu awaafa mise ma awaafo ya awaafkii kacbadaha moodine ma awaafkii guryaha wey na dhibkamaan ugu awaafa ya ya shaygu ku dhex jira jir isa daba isagaa ka badan sooma isagaa ka badan oo de marka ise daba arkaynaa oo la isku sawirka nasku mid u sheegay ma sheegi war haddaanu sheegin muxuu noqonaya waa farca waxaynu ka baadhaynaa ciladii tawaafkii ma laga helay waa laga helay mar haddii tawaafkii laga helay xukunkiisu muxuu noqonaya isagan daahir buu noqon hadduu weelkaaga jiirjiiro jiirku hadda uu ku baktiyey maaha bisada iyo jiirka labadaba hadday waa nijaasha laakiin baaldigii biyaa hadduu intuu duufo kale uga boodiyo ma nijaasayn ma nijaasayn oo markuu nool yahay ma nijaasayn waayo waa min atawaafiin bisadu la mid marka ilxaaqu farcin oo jirkii ah bi oo maxay ah bisadi bicilatin oo ah tawaafkii fii xukmin oo ah tahaarada siyaas waa kaas wuxuu u qaybsamaa saddex siiku ka koowaad wuxuu ka dhigay qiyaasu cilla فقياس العلة ما كانت العلة فيه وكعلة وأيتها موجبة متكينيسة أو واجبينيسة للحكم حكم سيقو قياس العلة وحكمه وتإلو بإلو حكم ككيني قال أبو شيخ قلت المامي qiyaaska loo yaqaano jeliga loo yaqaano qiyaaska xooga badan ilaahay wuxuu inoo sheegay labada waalid inaan laga diiqado falaa taqul lahumaa uf af soomaaliya waa qarmuun waad qarmuun tahay wey laakiin carabi ahaan waa atadajaru inaad ka diiqado dhibsato aweye waa aflagaadadii kalena waa ladi hadalku tidaahdo mar haddii nasku sheegay muxuu noqonaya asal buu noqonaya asal buu waalidka in lagu idhaahdo uf ama laga diiqadoodo xaaraantinimaynta la xaaraantinimeeyey maxaa keenay waxaa keenay ilo u ah ida waalidka in la dhibo cilama og ciladu waa maxay waa iida waa dib waalidka loogiisa waalidka in la dhurbaaxo ayadu miyay sheegtay ma sheegi walaa tadribu lwaalidiin miyahaysa ma hayn buu noqonaya labada waalid in la garaaco ama midkood ciladii ahayd dhibka ku suganta mise kuma sugan madmadowda ku jira inay ku sugan tahay waa la sooma idan ilowba ilow xukunkiibaa imanaya oo ah xaaraan aanay banaan oo hubaal bal in uf lagu yidhaahdo waxa ka sii weyn maxay in la garaaco baa kasii wey xaggaa dhibka loo geysanaya waxaa la mid ah nafsu wuxuu sheegay xoolo agoon ayada badan baa sheegay xadiiska la taakulu amwaalahum ila amwaali xolahooda yaa la cunin baa agoonti waxaa sababta loo diiday xoolo agoon in la cunaa waa maxay ciladu caqliba u baahanta wax weyn oo la baaran maaha agoon boqol doolar oo halkan u yaalay aad ka qaaday boqolkii doolar baad isticmaashay cilada loo diiday war xoolihiisi baad baabisay xoolihiisi baad seejisay sooma xoolihiisi baad seejisay cilada waa taas xoola hadda waxa loo haystaa lagu intifaaca soomaa baad seejisay ayib waxa nasku diiday inaad cunto maad cunina waad gubtay boqolkii dollar intaad ka qaaday maad isticmaalina dab baad ku qabatay maxaa soo xaaran eh, adoonka in la seejiyey macadda mise macadda idan ilowba ilow waxaa imanaya haddii ciladii la helay waxa waajiba xukunkii la helay taa waxa la qiyaas deliya baa la yidhaha waa qiyaaska xooga badan waxaa inoo caddaatay waxaa inoo caddaatay jiirku inuu nagu dawaafo waynu hubsan bal waxa soo baxay xayawaan kaleo kaba daranba jiirka iyo bisadaba oo ka dawaafaba aba soo baxay tusaalaha waxaynu hubnaa xayawaankaasi inuu dawaafo sooma idan ilowba ilow xukunkiibaa imanaya oo ah inuu daahir inuu daahir sida caanka ah baabulusuul marka laga hadlayo qiyaaskii aynu hadda sheegaynay ee wax waajibinaya qiyaas jali baa layidhaha qiyaas fii macna alasli baa layidhaha qiyaaskaas qiyaas binafyi alfaariq magacyadaasuu leeyahy culimada qaarna waxay leeyihin qiyaasba maaha waa mafhuum almuwaafaqa iyo majaaz iyo naqli waxyaa badan baa lagu sheegay lakin shiku saas wata qiyaasu cilluhu waa maxay waa waxaa asalka iyo faraca waxa isu keena uu cillaya siirka iyo bisada maxaynu isugu keena ciladii dawaafka kaasaa waxaa la yidhaahdaa qiyaasu cilla khamriga iyo nabiidka waxaynu isugu keennay labaduba inay wax sarkhaaminayaan ciladii weye iskaar ciladii kaasaa waxaa la yidhaahdaa qiyaasu cilla ما جمع فيه بين الأصل والفرع في العلة نفسها على قياس علة بالغة عند الأصوليين قياس الدلالة واضح هو الاستدلال وإلا دليل بأحد النظيرين أبدي صدق مي على الآخر ككذا wahuwa an takuuna alcilatu ciladu inay tahay daallatan mid kutusaysa cala alxukmi xukum walaa takuunu aan ahaanayn muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukum siku qiyaasu dilaala wuxuu ka dhigay qiyaas aan xoog badnayn saaluhu waa maxay saalu wuxuu noqonaya waxaa la yidhi qamadidii haddii qamadi lagu sawaan bisawa ayaa la doonaya haddii la kala badiyo kiilo qamadiya oo nooc wanaagsana baa laba kiilo oo qamadiya lagu bedelanaya maxay noqonaysa xaaraan cilada haddaba qamadida ku sugan ee keentay in la xaaraantinimeeyo haddii la kala badiyo ciladaasaynu baadhay waxaa suuragal inay tahay in la miiso ay waxaa suuragala inay tahay in la miisaano waxaa suuragala inay tahay in la quuto oo la kaydsado iyo wixii lama marka markaynu mid qaadano mid markaynu qaadano arinaaro cilladii waxaynu ka dhignay miisaan sidaa awgeed wixii la miisaano iskay la mid yihi wixii la miisaamaa miisaamin fadhi wixii la miisaamaa bariiskay la mid noqonaya lama kala badi karo oo xaaraan bay noqonaysaa haddii la kala badiyo cilada taasaynu ka ciladaas meesha taalla looyin kaloo suuragal iyaguna inay xukunkan keenayaan oo culamada qaar baa waxay leeyihiin cilada taa maahe waa quud iyo intiaab ila quud aydsado qaar waxay leeyihiin kada marka cillo ka haddaad qaadato lama hubo ilowba ilow sidii dhibkii waalidka loo geysta markay caddaatay ay xukunka u keenaysay kani u keeni maayo waayo de baaba ku kala duwan mid waliba cillu qaata marka taasi ma noqonayso ilowba ilow haddii ciladaa leh waayo ciladaasi waa cilo aad ku ijtihaaday wey cilooyin kala jira oo suuragala taa waxaa la yidhaahdaa qiyaas aljilaalaban marka inagu sidii aynu hadda sheegnay usuuliyiintu ay qabeen qiyaasulcilla waxaa la yidhaahdaa asal iyo farac wixii la isugu keenay cillo ama waxay noqonaysaa mid la hubo oo mansuuso ah oo nasku caddeeyey ama waxay noqonaysaa mid ijtihaadi oo mustanbata waxba qiyaasu cilla la isku yidhahda sida macruufka caanka laakiin shiikhu hadda sidan uu dhigay sida shiikhu u dhigayna u faham qiyaasu dilaala waa qiyaaska cilladiisu ay tahay ijtihaadiya naskuna ma caddayn ciladii jeliga ahayd ee xooga badnaydna ma aha soo tilmaamay kaana qiyaasdilaala qiyaasdilaala maxaa caana loo yaqaana qiyaasdilaala waxaa loo yaqaanaa ma jumica fiihi bayna alasli walfarci bidaliili lcilla asalka iyo farca waxaa meesha la keenay cilada lafteeda ma ah ee waa wax cilada ku tusaya ama ha noqdo wax cillada laazima ama ha noqdo cillada xukunkeedii ama cillada xukunkeeda raadkii kasii dhalanayay ha noqdo waa isku waxba tafaasiisha ayuu ku dabaqi hal tusaalaa soo qaadaya taa wasiga mulaasimka waxaynu nidhi sabaabkii la qooshay aan cinabka ahayn waxaa la haleysiinaya khamriga khamrigu asal ahaan sharaabkii cinabka laga sameeyo khamra isu bedeli saraabadii kale oo tusaale tusaalahana laba niqaash ilaa qaacidadu waxay sheegaysaa nusuustuna sheegaysaa kullu muskirin khamru wax kastoo iskaar laga helay khamri baaba la yidhahda sharcan khamri baa la ama qaadkaba ka soo qaad khamrigii waa xaaraan asalkii waxaynu haleeshiinaynaa tusaale ahaan mukhadaraadka ama qaadka aynu doonaynaa xukunkii inaynu siino cilada aynu labadaas ku waafajinaynaa waa maxay waa iskaar waa in lagu sadqaamay taa waxaa la yidhaahdaa qiyaasu eesh qiyaasu cilla baa la yidhahdaa socotaan taa maxaa la yidhahdaa waayo asalkii iyo faracii waxa isu keena waa maxay waa cillada lafteedii waa cillada lafteedii ayib cilladii baan iska daayay waxaan idhi waan isugu keena cilladu wasfi ay leedahay tilmaan ay leedahay oo khamriga waxaa lagu yaqaanaa shiddaa lagu yaqaanaa kulayb iyo kulayl iyo shido iyo ur waxyaabahaasaa lagu yaqaana marka waxaa idhi annabiyu nabida muxaramun xaaraan weeye qiyaasan anagoo ga qiyaas qaadanaya cala alkhamri ti la sameeyey cinabka bijaamici shidda waxaa isu keenayna waa kahda iyo kulaylka kasoo kansamaya shayguna muskir ma noqonaya ilaa uu shidada iyo kulaylkaa u yeesho muskir ma noqonayo laakiin kulaylkaasi ma ciladiiba mise waa wixii ciladayna tusaya wixii ciladayna tusaya ilayadii kulaylaha kana joogay magaalo aad markaa u kululay oo ayaa joogay dabeedna habeen martibaa ku haya habeen walba xaaladan saraabkoodee baa laga keenaa marka way isgaargaadhaan anoo aan dhammayn wax ka hadhaan qaar anoo aan caddinba intaan jiiday shawsarinta hoostooda galay isbuuc baan meeshii deganaa qolkii hoteelka maalinkii dambaan soo baxay markii aan sii baxayo waa taqaanaa waa inaad iska jeegaraysaa alaabtaada inaad meesha ka wada gubatay sariirta horteedaan aaday caagad buuxda caanaabaa keenay caagadiibaan soo ma taloogin shalay bay ahayd mise tii isbuuc ka hor bay ahayd halkaa hoose taagay dhulka taagay markaa sidaa u furay fulaylkii iyo wixii ka soo baxayay aadbaan u waxaa haddaan cabbilah inta usan waa khamri sidiisaa ashidda ashidda marka asalkii iyo faracii waxaa la isugu keena waa maxay cilada lafteedii ma aha waa maxay waa cilada wax ina tusaya taa waxaa la yidhaahdaa daliilun cila baa la yidhahda ida maa jumica fiihi bayna alasli waalfarci bidaliili lcila qiyaasu dilaala baa la yidhahdaa maa jumica bayna alasli waalfarci bilcilati nafsihana waxaa la yidhahdaa qiyaasu cila baa la yidhahda wa qiyaasu shaba waa maxay huwa isagu alfarcu farca weeye almutaraddidu ku noqnoqonaya bayna aslayni laba asl ayaa kala jiidanaya fayulxaqu waa la haleeshiinaya biaarihima shabahan kan labada ku shabihitaan badan yahay u badan yahay waa la haleeshiinaya tusaale ahaan waa addoonka addoonka markaynu dhinac ka eegno hadda ma jire waa iman karaa gaalada marka lala dagaalamo ninkii gaalkaa safka la yimaado ee diinta ilaahay uu hor istaago waxaweeye haddii la qabto xaq waxaa loo leeyahay in la adoonsado mar haddii la adoonsadana waa milkii la leeyahay waa la iibinayaa waa la soo iibsanayaa waa la himaynayaa ya waa la isu himaynaya waa la dardaarmaya haddaad dhimato waa lagaa dhaxlaya waalidka hadduu lahaa waad ka dhaxlaysaa tilmaamaha maxaa leh xoolaha leh tilmaamaha waxaa iskale xoolaha xagga markaynu ka eegno adoonku wuxuu u eg yahay maxay xoolihii mushabbaha xoolihii mushabbaha waa la iibiyaa waa lasoo iibsadaa waa la isu hibeeyaa waa la dhaxlaa barigii addoommadu jireen dumarkita siday u kala cajiibsanaayeen islaamta raaliyadda odageeda ilaalinaysaa awooye intay lacag xoogaa biilka ka ururayso ama lacagteeda gaarka ah maalinka khamiiska waxay tagtaa suuqa sana adoona soo xushaa waxa weeye habeenka jimcaha ragka odageeda uga soo geli lahayd iyadu bay iman yaroo caruusyada usoo gelisa way usoo iibisay <laughs> waay boqolkuu daba lagu yaroonaayo hadday aada usoo faafaan ya xaggaa marka laga eego waa xoolo dhinac kale markaynu ka eegno waa addoon waa mukallaf salaad baa lagu leeyahay soon baa lagu leeyahay waxbaa ka xalaala waxbaa ka xaaraana dhinacaana muxuu ka shabaha bini aadam ka shabaha labadaasaa kala jiidanaya labada kuwuu u badan yahay baa xukunkiisa la siinaya kuwuu badan yahay ayaa xukunkiisa la siinaya shabaab ka dhalanaya waxaa ka mid a ah. addoonku wax ma milkiya mise ma milkiya soolama yeesha mise ma yeesha haddii la yidhaahdo isagii xoola ah hada ugama jeedno xoolo iyo isku cayino ugama jeedne war xoolaa tahay maahe yacni waa xoolo dhaba ah, la iibinayo haddii la yidhaahdo waa hanti waa xoolo haddii la yidhaahdo addoonkaas neefkii adhiga ayaad haysatay wax u milkiya yaa xitaa neefkaa wax la siiyo wax ayaa iskale ninkii neefka lahaa soma ayaa iskale dhinaca marka laga eego xolmamulki haddii la yidhaahdo waa qof mukallafa oo ilaahay kalifay oo salaaddii laga doonayana markaynu ka eegno wax ma milkinaya milkinay waxba milkinay ka waxaa la yidhahdaa qiyaasu eesh qiyaasu shabah baa qiyaasu الشبه هي ذلك شيخ وحول ومن شرط الفرع ومن شرط الفرع فرع شروط صباح كاملة أن يكون مناسبا للأصل أصل كيف مناسب إياه وهو فقسيه فيما يجمع به بينهما للحكم وحل يسوق كل من يسغي حكمك بمعنى أصل كواد حرام شيء يسوي وإن حرام النقطة sax maaha in layaa asalku waa waa xaaraan isaga ha laga khafiifiyo waa farac waa makruuh in la yidhaahdo asalku waajib buu sheegayaa faracan aynu sunno ka dhigno waa in asalka iyo faracu ay isku mid yihiin xagga cillada waa inay ka siman yihiin bisadu way lagu dawaaftaa shirkuna haa way lagu dawaaftaa bisadu waa daahir shirkuna waa daahir waa inay munaasib isu yihiin asalka iyo farqa ayib wa min sharti اlasli asalka shuruudiisa waxaa ka mid a ah. yakuuna inuu yahay haabitan mid sugan bidaliilin daliil mid ku sugan muttafaqin calayhi bayna alkhasmayn labada doodaya ay isku waafaqsan yihiin shuruudda asalka waxaa ka mid a ah. inuu asalku horta daliil ku sugnaado daliilkaasina waxaa shardiya hadday meesha joogaan laba doodayo wax isu daliishanaya inay isku waafaqsan yihiin daliilka asalka inay isku waafaqsan yihiin tusaale ahaan aragga maytida ayaa xambaligii wuxuu doonaya xambaligu wuxuu aaminsan yahay waktiga haraggiisa inaan la magdiyin haddii la magdiyana inaanu tahaaroobin oo waxba faa'iideynin ayaa aaminsan yihin shaaficiyada waxay aaminsan yihiin haragga waktigu inuu aqbalayo magdi oo daahiroobayo laakiin kaaygu aanu daahiroobay kaaygu haa aanu daahiroobay saaficiyaday ku yaqaanaan laakiin xanabiladu waxay leeyihiin dhammaantood ma aqbalayaan xanafiyaduna waxay leeyihiin xataa kaaygu uu aqbalaya saaficiyadii kasii daran yihi oo haragii ayga haddii la magdiyo la nadiifiyo oo la isticmaalaya bay marka xambaligii iyo xanafigii baa isu yihi xambaligii baa wuxuu doonayaa daliil inuu u doonto xanafigii dabeetna wuxuu yihi jildu lmaytati najis haraga maytadu waa bakti laa yadhuru bidibaaq in magdiyo daahir ku noqon maayo ka jildi lkalbi sida haraga ayga oo kale ninkuu shaafici noqon lahaa shaaficigu wuxuu odhan lahaa haa haragga aygu ma aqbalo saxda u noqon lahay laakiin ninkuu hadda la hadlaya waa xanafi waxa uu daliishanayaa aygu magdi ma aqbalo sidaa awgeed baktiga kalena ma aqbalayo magdi markuu xambaligu xanafiga sidaa uu ku idhaahdo maxaa lagu jawaabaya xanafigu wuxuu ugu jawaabayaa oo horta kanaad asalka ka dhigatay aad wax ka dhalinayso ee ah haragga aygu ma aqbalaya magdi taasaadad kugu haystaa haragga ayga ayga laftiisa waa la magdinaya oo waa dahirood barigii ka baxay daliilka aad daliishanaysa asalka ayaa waxaa weeye la eegayaa hadii daliilka lagula qaatana qiyaasku waa saxiix haddii lagugu qabsadana daliil kale ayaad uga gudbaysaa shuruudda asalka waxaa ka mid ah an yakuuna haabitan inuu ku sugnaado bidaliilin daliil muttafaqin calayhi bayna alkhasmayn wa min shart alcillati waxaa ka mid ah an tatarida fii macluulaatiha inay ku sugnaato waxyaabihii lagu cilaynaya falaa tantaqida waa inaanay burin lafdan walaa macna labadaba oo bimacnaa aanay jabin cilladii waxaa looga jeedaa sayga haddii la cilayo ciladii waa in mar walba oo cilada la helo xukunka waa in la helo sumida maqal alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadam si tawaafkii la helo maxaa la helaya ahaarati baa la helaya haddii xayawaankii uu tawaafi waayana nijaasuu noqonay asalku waa sidaas alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadam laakiin meel haddaynu ciladii ka helno xukunkiina la waayo ciladaas way jabtay bay leeyihi marka waa inaanay jabin tusaale ahaan alqatlu alcamdu alcudwaan dilka badheerhka ee xadgudubka ah maxaa ka dhalanaya saas baa ka dhalanaysa marka alqatlu alcamdu alcudwaan dilkaasi qisaas baa ka dhalata xukunku waa qisaas ciladuna waa alqatlu alcamdu alcudwaan ninbaa ku yima wuxuu yiri ciladaasi way buraysaa way jaban tahay sababtu waa maxay waxaan soo ogaaday qof sameeyey dil badheer oo welibana xadguduba oo aan la dilin baan hayaa ay tahay in la dilo ma jirtaa ma jirta ya ma jiraa qof badheer wax u dilay xardabo wax u dilay haddana aan la dilay ya soonka waa la dilaya waa waalidka waalidkana ma dil aabbaha hadduu walaalkaasi badhee xadguduba sarxa badan uu ku dhufto loo dili maayo dilkii ma la helo wareerkiina ma la helo xadgudubkiina ma la helo waxaa la doonaya in la helo saas saas meesha way ka baxda markaa cilladu ma jabaysaa siku wuxuu leeyahy waa inaanay jabin laakiin waxaa la eegaya maxay u jabtay hadda kanoo kale waxaa la odhanayaa qisaas buu keeni lahaa laakiin aabbanimada ayaa diiday in la qisaaso waxaa jira wax diidaya xukunkii uu yimaado kasoo kale waa la ogolya haddii shardi la waayo ama maanic uu jiro dib male bay leeyihin ومن شرط العلة وحكمها أن تضطرد إن لقاها في معلولاتها وحل عليني ما هو بين لقاها فكسر لقاها حكم كذا لقاها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم وحكمه أن يكون أي نقضا مثل العلة علة وكذا في النفي حق الديد ماذا هي والإثبات حق سبتاك حكمك شروط سوى حكمه مركز علة ولا هلنا الحكم كذا هلنا مركز علة ولا واينا وإن حكمك سوي اللوانية والعلة علة هي يد الجالبة وتكينس للحكم حكم سنسواتين والحكم حكم هنا هو يسوى المجلوب وتلوس وتلابي للعلة علة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وسلم